alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waasxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay masaa'ilu albaab masalada toddobaad ayuu ka bilaabmaya dersigeenu almasalaة الsaabica ana nabiya salى اllahu عalيyh wasalam nebigu lam yacdurhum uma cudur daarin bal radda calayhim wuxuu ku radiyey biqowlihi uu yihi allahu akbaru ilaahay baa shay walba ka weyn inaha sunan tani waa dhaqamadii ummadii hore ay lahaayeen latattabicunna waxaad raaci doontaan sanana man kaana qablakum kuwii idinka horeeyey wadooyinkoodii faqalada alamra arrinka waa adkeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam bihadihi halaath saddexdan ayuu ku adkeeyey musanifku markuu leeyahay lam yacdurhum uma jeedo nebigu calayhi salaatu wasalaam jahli uguma cudur daarin uu takfiiriyey ama uu gaalaysiiyey wuxuu u jeedaa jahligoodu sabab umuu noqon nebigu inuu iska daayo alinkaara caleyh in waxa ay yidhaahdeen uu ku inkiro macnaha masaladu waxa weeye anahu ankara calayhim waradda calayhi maa qaaluuh rasuulku waa ku inkiray wixii khaldanaaye ay yidhaahdeenna waa ku radiyey walam yatruk ilinkaara calayhim liajli jahlihim diidmada hadalkoodaas jahligoodii umuu diidin manaa qofka mar haddii wax munkara uu ku hadlo ama uu sameeyo yunkaru calayhi wain kaana macduuran horta waxaa munkarka waa la inkiraya munkarnimadiisa ayaa la sheegaya la muujinaya isagoo haba noqdaba mid jaahila ama cudurdaar kala leh inuu cudurdaar leeyahay ama uu jaahil yahay waxay saameyn iyo raad ku leedahay xukumka qofka la siinayo laakiin saameyn iyo raad kuma laha qowlka ama ficilka munkarka in la inkiro oo la radiyo wuxuu ihi fakallad alamra bihadihi halaa saddexda uu sheegayaa ta koowaad waa allahu akbar ta uu ihi nebigu calayh isalaatu wasalaam ta labaadna waa qowlka yihi inaha sunan ta saddexaadna waa qowluhu latarkabuna sanana man kana qablakum wa allahu akbar inkaar buu xambaarsan yahy waa takbiir listicdaami اlamr aladi alabuu takbiirtaa rasuulku alayh salatu salaam ku muujinaya waxaanay dalbeen wax xun oo weyn inuu yahay inaha sunanna waa litaxdiir horoy ka digtoonaada waa wadooyinkii qolooyinkii hore ay mareen ee shareecada khilaafsanaa qowlu latatabicunna sanana man kaana qablakumna naysna waa litaxdiir kadalika oo qaar idinka mida ummadii hore ee khaldanaa ku dayan doona oan idinka digaya ha ku dayanina markaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam inkaarkiisa saddexdaa arrimood buu ku adkeeyey athaaminatu waa alamru lkabiir waa arrinka weyn wa huwa arrinkaasi almaqsuudu weeyi waana ujeedada loo socdo annahu akhbara weeye waa inuu ku waramay ana alabahum codsigoodaasi ka alabi bani israaiil reer banu israaiil codsigoodii oo kale inuu yahay lamaa qaaluu markay ku yidhaahdeen reer banu israaiil lamaa qaaluu markay yidhahdeen limuusa ku yidhaahdeen ijcal lana ilaah manaa labadooda dalab waa isku mid dalabkii reer banu israaiil ee ahaa ijcal lana ilaahan iyo dalabka qolooyinka nebiga ku yihi ijcal lana data anwaad inay isku mid yihiinna waxaa tusinaya tashbiiha nabigu calayh isalaatu wasalaam qowlkooda ku shabahay qowlkii reer banu israaiil uga qiyaas qaatay laqad qultum kama qaalat banuu israaiila limuusa ijcal lana ilaha kama lahum aaliha qoladan nabiga calayh isalaatu salaam la joogtay waxay dalbeen sidratan yatabarakuna biha inuu nebigu calayh isalaatu wasalaam oo u yeelo u fasaxo geed ay ka barakaystaan kama yatabaraku lmushrikuuna bih mushrikiintu uga barakaystaan kumay magacaabin waxa ay dalbeen ilaah laakiin waxay ku magacaabeen waxay barako ka raadinayeen kuwaasina waxay dalbeen an yajcala lahum ilaaha kamaa lahum aaliha nebi muuse u yeelo u xadido macbuud se qolada ay soo mareen macbuudaad ay u lahaayeen labada dalab markaa waa isku oo nebigu waa kaa isku shabahay fayakunu fi kila طalabayni munaafaatu litawxiid markuu leeyahy alamru اkabiir wahuwa almaqsuud arrinka weyn ee maqsuudkaah waa kee waa in labadan qowl labaduba ay towxiidka ka hor imanayaan ijcal lana ilaha iyo ijcal lana data anwaad waayo in geed markaa ehm, barako laga raadiyo aan sharciga iyo tajribada mundabidka midnaba aan ku sugna waa nooc min ashirki mare shirki akbara noqotay mare shirki asqara noqotaba in la idhaahdo macbuud ilaahay ahayn baanu doonaynaana waa shirki waadix marka xaqiiqadii waa waaxida oo lana data anwaad iyo ijcal lana ilahan kamaa lahum aaliha labada qowlba waxay koobsanayaan taaliiha hayr illah ilaahay cid aan ahayn in macbuud laga dhigto markay xaqiiqadoodu waaxida noqotay mid isku mid ankar caleyh rasuulku qowlkoodii jacalana daata anwaad waa ku inkiray manu eegin inay ku magacaabeen waxaanay doonayaan daata anwaad kuwaasina waxay doonayaan inay ilaah ku magacaabeen xagga tasmiyada muu eegin nebigu aleyh isalaatu wasalaam waayo xukunku wuxuu ku dhismayaa magaca maaha waa xaqiiqada xaqiiqadiina waa isku mid oo labada qowl mid walba taaliihu hayr ilaahi baa ku jira ilahay cid aan ahayn in ilaaheeyo marka almushriku mushrikun walow sama shirkahu ma samaahu mushrik waa mushrik shirkigiisa wuxuu doonay baa ku magacaabay magac xukunka waxba ka bedeli maayo mar haddii qowlkiisa ama ficilkiisu uu koobsanayo jacala shayin min khasaais illaahi wa xuquuqihi ligayri wax ka mida khasaaista ilahay xuquuqdiisa ilahay cidan inuu yeelay magacu doonayo hau ah bixiyee waa shirki wa kadalika wain samaa almushraka bihi ma samaahu waxaanu ilahay la wadaajinaya magacu doonaya ah hau bixiyo ilaah ha ku magacaabo rabbi ha ku magacaabo weli ha ku magacaabo shirkigiisa saasoo kale tawasul ku magacaabo inagu xaqiiqadun baynu eegeyna xaqiiqatu shirki wa jacaluu min khasaais illahi wa ligayri ida wujidat hadi xaqiiqa faqad wujida shirku mar haddii xaqiiqada la helo shirkiga waa la helay magaca lala baxayaa ama loola baxayaa wuxuu doonayaba ha noqdo laa yuhimu dalika masaladana waa inagii hore u sheegnay ee kasoo naqlay sheekh sulayman bn cabdilaahi wa fiiha ana alictibaara fi laxkaam bilmacaani la bilasma axkaamtu macaaniday ku dhisantahay xaqaaiqda ee magacun kuma dhisanto walihada jacala nabiyu sala la alay waslam ah, alabahum ka alabi bani israiil walam yaltafit ila kownihim samoa dat anwaad falmushriku wain samaa shirkahu ma kaman yusami ducaa alamwaat wاdabxa lahum wاnadra wanaxwa dalika tacdiima wamaxabata waxaana awliye weyneyn iyo awliye jacayl weeyaan buu odhanaya intuu gowricii iyo nadarkii iyo u yeelo iyo baryadii kuwa amwaadda faina dalika huwa shirku wain samaahu ma samaahu waqis calى dalika taas uga qiyaas qaada buuri ataasicatu ana nafya hada in la diido ictiqaad اlbaraka fi اlashjaari wاlaxjaar dalika waxay u noqonaysaa ictiqaad albaraka fi اlashjaari wاlaxjaar dhagaxanta iyo geedaha iyo inay wax barakaynayaan in la diidaa waa min macna laa ilaha ila اllah macaanida laa ilaha illa ay tusisay mid kamida weeye maca diqatii iyadoo lala qabo arintaa daqiiqnimadeedii wakhafaayi qarsoonidiisa calaa ulaahi kuwa u ka qarsoomay isma ilaahin hadalkiina aada leedihin ijcal lanaa daata anwaad laa ilaha illa allahba ka hor imanaya waxaana dalbaysaan waxyaabihii laa ilaha illa allah ay diiday ayuu ka mid yahay ismay lahayn marka laa ilaha illa allah maxay diideysaa tanfi luluhiyata can gayr illah macbuudnimada xaqa ayaa ilaahay cidda aan ahayn ay u diideysaa qofka markaa shay aamina inuu barako markaa keenayo isagoo barakada u abuurayo ama uu la madax bannaan yahayna dee cidda ilaah buu ka dhigtay marka laa ilaha illa waxyaabahay diideysa waxaa ka mida ah ictiqaad ilbaraka fi lashjaari walaxjaari wagayriha mima lam tahbut barakatuhu bاsharci aw bitajribati اlmundabita in la aamino inuu barako leeyahay waxaanay barakadiisu sharcina ku sugnaan tajriba mundabitana aanay ku sugnaan waxyaabaa laa ilaha illa diyeysa arrintaasi ka midta oo maca dalika dad fara badan oo laa ilaha ila allah ku dhawaaqaya taasi ka qarsoonta marka waa dhici asalka macnaheeda ma yaqaana inuu macnaheedu yahay laa macbuuda xaqun ila allah oo intaa garanaya oo muslima haddana waxyaabaha qaarkood oo laa ilaaha ila allah ay diiday laa ilaha illa inay diideyso inay ka qarsoonto dhici kale wey waaye waxaa kaloo ku jira masaladan laa ilaaha ila allah waxay diideysaa maaha uun ictiqaad rubiya fii gayr illah ilahay cid aana in rabbi laga aamino sida khaaliq iyo alqaadir calaa kuli shaynay bal laa ilaha illa allah aqwaal iyo acmaal bay diideysaa aqwaasha iyo acmaasha alatii fiiha taaliihu gayr illah ilahay cid in la ilaaheeyo ayay diideysaa alcaashiratu anahu nebigu alayh salatu salaam xalafa waa dhaartay cala lfutya fatwadii buu dhaar raaciyey wa huwa nebiguna laa yaxlifu ma dhaarto ila limaslaxati waxaan maslaxo ahayn uma dhaarto maslada wuxuu ka qaatay qowlka nebigu uhi qultum waladii nafsii biyaddi waxaad tidhaahdeen waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtay nabiguna alayhi salaatu wasalaam kaana yaxfadu lyamiin imtihaala liamri illah dhaarta ma badin jirin oo dhaarta waa ilaalin jiray amarka ilahay isagoo u hogaansamaya ilaahay baa yihi waxfaduu aymaanakum macnaheedu yahay xifdu lyamiini ibtidaan oo qofku inaanu dhaaran ilaa limaslaxa iyo xifd اlyamiini intihaaan ama wasaan oo dhaartiisa inaanu jebin oo alxinthu fi lyamiin inuu iska ilaaliyo iyo xifd اlyamiini intihaaan oo hadduu dhaartiisii jebiyo inuu kafaaradii la yimaado marka rasuulku wax sabab kasta uma dhaaran jirin dad fara badan ay sameeyaan wuxuu u dhaartay nebigu alay salaatu was u dhaaran jiray lilmaslaxa maslaxadan waxaa ka mida taakiidu khabarin aw xukmin war uu sheegay ama xukum uu sheegay inuu taakiidinayo adkeynayo waana taalan ku jirta warkaa uu sheego o reer banu israaiil nebi muuse inay ku yidhaahdeen ijcal lanaa ilaah ayuu taakiidinaya xukumka uu sheegay oo ah qowlkoodan ijcal lana data anwaat inuu la xukum yahay qowlkii reer banu israaiil ee ahaa ijcal lana ilahan kama lahum alih alxaadiyata cashara maslada koobiyo tobnaad ana shirka shirkiga fiihi waxaa ku jira akbaru mid weyn iyo asqaru mid yar oo labada noocba shirkigu u leeyahy shirki akbar iyo shirki asqara sida kufriguba kufri akbar iyo kufri asqara u leeyahy lannu maxaa yeelay iyagu lam yartaduu diinta kagamay bixin bi hada qowlkoodan marka mas'aladani waxay tusinaysaa sheekhu inuu rajaxayo shirkigoodu inuu ahaa shirku asqar shirku ma alabuhu shirkan akbara inaanu ina shirkan asqara inu ahaa sababta marka ay u ridoobi waana diinta uga bixi waayna inay taa ahayd nebigu maqaaladooda wuxuu ku shabahayay bimaqaalati bani israail taasi waxay tusinaysaa anamaa alabhu shirku horta tashbiihu nabiyi maqaalatahu bimaqaalati bani israiil maxay tusinaysaa anamaa alabuuhu shirku ila maqaalatu bani israiil maqaala shirkiya bay ahayd mogta marka maqaaladoodii hadalkoodii tii reer banu israaiil bay la midtay nebigu markuu yihi waxay tusinaysaa waxaa ay dalbeen horta inuu shirkiya in aanu nebigu ku xukumin biridda inay diintii ka baxeen oo aanu amrin islaamnimadii inay tajdiidiyaan ay cusboonaysiiyaanna waxay tusinaysaa anna alabahum min ashirki alar laa min ashirki abar dalabkoodu shirkulasqar inuu yahay aanu ahayn shirkulabar in aanu ahayn taasina waxay daliil u tahay saa sheekhu sheegay shirkigu inuu u uqeybsamo shirki weyn iyo shirki yar waxaanay tani ku binaysantay in la idhaahdo ma طalabuuhu waa mujaradu mushaabahat اlmushrikiin inuu geedka laftiisu baraka markaa keenaya may aaminsanayn lakiin inay dushuun mushrikiinta uga ekaadaan bay doonayeen markaasaa ma alabuuhu noqonaya min ashirki اlasqar waana qowl labada qowl ee arrinta tafsiirkeeda ku jira kamida qowla kalena waa kii odhanayay ma alabuu waa min ashirki اlakbar tashbiiha nebiga ayaana tusinaya qowlkanina wuxuu leeyahay tashbiiha nebigu wuxuu tusinayaa asalka shirkinimada labada maqaale inay wadaageen laakiin labada maqaalo inay siman yihiin oo dhinac walba ay iskaga mid yihiin ma tusinayo watashbiihu laa yaqtadii an yakuna almushabahu mila mushabahi bihi min kuli wajhin tashbiihu ma keensado shayga iyo ka lagu shabahayaa wax walba inay isku mid ka yihiin waa dhici kartaa labada shay inay wax wadaagaan waxna ku kala duwan yihiin oo waxa ay wadaagaan iyadoo la eegayo midkoodka kale lagu shabaho marka hadda labada maqaalo waxay wadaagaan aslu shirki bay wadaagaan laakiin noocu shirki waa ku kala duwanaan karaan oo midna shirki ay koobsatay shirki akbar buu noqon karaa midna shirki ay koobsatay shirki asqara buu noqon karaa intuu usocdaa sheekhu waa intaas aaniyaa cashara masalo labiy tobnaad qowluma yidhah naxnu xudaaa caadi bikufri fiihi waxaa ku jirta ana hayrahum kuwii hadalka yidhi kuwa aan ahayn laa yajhalu dalika arrinka inaanu jaahilka ahayn wanaxnu xudaaa caadin bikufri hadalkaa maay maxay u sheegeen waa nooc ictidaara oo idinka oo saxaaba ah oo nebigii calayh isalaatu wasalaam hadalka noocaase nebigu uu sidaa u inkiray hadalkii reer banu israaiil ku shabahay inaad ku hadashaan waxaad moodaa inay su-aasha ka jawaabayeen ay leyihin waxay arrintaasi u dhacday dee kuwa iyaga sidaa yidhi kuwa islaamnimada ku cusub oo goor dhoweyd gaalnimo ka yimi baana oo aan masaa diinta aan wada baran marka wanaxnu xudathaau cahdin bikufrinna waxay tusinaysaa kuwa hadalka yidhi inay yihiin kuwa islaamnimada ku cusba ee saxaabadii kalean islaamnimada ku cusbayn ee nabiga caleyh isalaatu wasalaam wakti dheer la joogay aanay hadalkan odhan walihaadabaa sheekhu ka istimbaaday masaladaas ui fiiha ana hayrum laa yajhalu dalika lixudathaau caadin bikufrin un baa yidhi soo maa iyagana jahli baa ka keenay kuwa aan xudathaau caadin bikufrin aan ahayne wakti dheer muslimiin ah inaanay taa jaahilka ahayn bay tusinaysa marka kuwii hadalkan yidhi waxaan kuwo goor dhoweyd gaalnimo ka yimi oo dhaweyd islaamay min maslamة اfatxi bay kamid ahaayeen kuwii fi cinda fatxi maka islaamay saynu sheegnayna markay diinta soo galeen iyo markay hadalkan ku hadleen bil wax ka yar baa u dhexeeyey waxaa taa khilaafsan asaabiquuna اlأwaluun fainahum lam yastur minhu fainahu lam yastur minhum shayu min dalik kuwii hore u islaamay hadalkan iyo wax lamidii kama kama soo fulin masaladan mar hore aynu istishaadnay markaynu radinaynay kuwa yihi maxamed binu cabdilwahaab wuxuu ihi saxaabadu macna laa ilaha illaa may garanayn xaqa ilahay addoomaha uu ku leeyahy inuu yahay inay kelida caabudaan may garanayn oo saxaabadiibuu nisbeeyey jahlu bitawxiid masaaishaynu soo qaadanay bay ka mid ahayd inui fiihi ana hayrum laa yajhalu dalik manaa inaanu saxaabada u nisbaynahayn dhammaantoodba jahli bالtwxiid inaanu nisbay lahayn w laa yansib ilى الصaxaabaةi aljahl bالtwxiid ثaلiثaةa caشhرa الtakبiir allahu akbar in la ha cinda tacajubi marka arin laga yaabo oo laga yaabo arin markaa dee eh, xumaantiisa ama wanaagiisa khilaafan khilaaf la khilaafayo ayaan saa u leeliman yihi waa makruh cinda tacajub in la idhaha allahu akbar wuxuu ka qaatay masaladan qowlka nebigu uhi allahu akbar inaha sunan macnuhuna allahu acdamu wa ajalu min an yushraka bihi ilaahay subxana wa tacaala waa ka wenyahay in loo shariik yeelo riwaayadda tirmidina tan waa riwaayadda axmede subxaana allah ay tanziihan lilahi cama laa yaliiqu bihi min ashirki wagayrih ana ilaahay baan ka nasahayaan ka hufayaa waxaan ilaahay laayiq u ahayn oo shirki iyo wax kalaba ah alimaam الbukhaari raximah llahu tacala saxiixiisa wuxuu u baabeystay baabu اtakbiiri wاtasbiixi cinda اtacajubi in allahu akbar la dhah ma subxaan allah la dhahdo marka wax laga yaabo wa qaala cumaru qultu lلnabiyi salى اllahu alيه wasalam aطalaqta nisaءak cumar oo cawaali madiina jooga war baa gaadhay odhanaya nebigu dumarkiisi waa furay marka halkaasuu cumar ka soo cararo nebigu u yimi nabiga waxaan ku idhi ayuu cumar leeyahay dumarkaagii ma furta qaala laa qultu allahu akbar arrinkaasuu la dhacay nebigu dumarkiisii inuu furay cumar waa karahaysanaya waa dhibsanaya deetana allahu akbar buuri ibnu baaal markuu sharaxaya baabka wuxuu ihi altakbiiru wاtasbiixu macnaahuma tacdiim اllahi wa tanziihu min asu wasticmaalu wاlisticmaalu cinda الtacajubi واsticdaam اlumuuri xasanu in la isticmaalo tasbiix iyo takbiir marka arrin laga tacajubo arrin kula weynaado waa wax wanaagsan fiihi tamriin lisaani calى dikr اllah waxaana ku jirta qofku inuu carabkiisa ku layliyo xuska ilaahay marka arrin uu markaa ka yaabo xumaantiisa ama wanaagiisa inu ha allahu akbar wadalika min afdal اlacmaal xaafid ibnu xajar isaguna fatxulbaari uu kusoo naqilay qowlka ibnu baaal kadibna wuxuu ku tacliiqiyey biqowlihi wahada twjiihu jayidu kaana albukhaariya ramaza ila raddi calaa man manaca min dalika waxaanad moodaa bukhaari inuu ishaarayo markuu yihi baabu takbiiri wاtasbiix cinda tacajubi qolooyinka diiday ee yihi cinda tacajub subxaan allahi allahu akbar in la yidhaahda waa makruuh marka sheekuna waa ka yihi khilaafa liman karihaw ibnu xajar iyo sheekh maxamed cabdilwahaabba waxay shaareen inay jiraan culimo arintaa karaahiyeystay si gaara ah waa u yaro baarhbaadhay marka inkastoona wakti badan gelin eh, qof mucayana oo min alculamaa oo magaciisa aan sheegi karo karaahiyeyste garan maayo lakin inay jiraan bay inoo tilmaameen atakbiiru cinda samaaci maa yasur warada fi cidat axaadii in allahu akbar la idhaha qofku markuu maqlo wuxuu ku farxo xadiis badan buu kusoo aroor waxaa kamid ah xadiisu abi saciid fi lbukhaari nebigu wuxu uhi inii arju an takunuu rubca ahli ljana waxaan rajaynayaa dadka jannada gelee rubc ka noqotaan ummadiisu sheegaya fakabarna allahu akbar baa unidhi arrin weyn oo ay ku farxeen bay maqleen faqaala arju an takunuu ulua ahli ljana fakabarna faqaala arju an takunuu nifa ahli ljana fakabarna faqaala ma antum fi nnaasi ila kashacrati sawda fi jildi hawrin abyada aw kashacrati bayda fi jildi hawrin aswad alima xadiid cabdillahi bn mascuud fi muslim qaala lana rasuulu lah ama tardawna an takunuu rubca ahli اljana qala fakabarna uma qala ama tardawna an takunuu uluثa ahli اljana qala fakabarna ay qulna allahu akbar uma qala inii laarju an takunuu shaطra ahli اljana dadka jannada gelaya inaad kala barh ka noqotaan baan rajayn wa saukbirukum can dalik ummadda nebi maxamed marka ummadihii adduunyada soo maray loo eego waa yar yihiine siday nisfu ahli ljana u noqonayaan arinkaas baan idiin sheegaya buu nebigu y ma lmuslimuuna fi lkufaari ila ka shacrati bayda fi thawri abyad fii thawrin aswada muslimiintu xagga tirada waxay ka dhigan yihiin tin cad oo dibi madow ku yaal macanaa kufaarta dhexooda waxay ka yihiin sida tinkaa cadi uu ka yahay dibiga madow dhogortiisa kale aw ka shacrati sawda fi thawr marka gaaladii baa badan wey araabic cashara sadu daraa'ic baa baabkan laga baranaya sadu daraa'ic waxaa looga jeedaa mancu maa yufdi ila alfasaad min qowlin aw ficlin wixii fasaad qofka gaadhsiinaya ee sabab ugu noqonaya qowla ama ficila in la diido sadu daraa'ic musanifku wuxuu uga jeedaa markaa aruq almuusila daraa'icda wuxuu uga jeedaa aruq almuusila ila alfasaad halkay baaba kaga jirtaa nebigu arin inuu diiday sababta u diidayna ay tahay arin xun inuu dadka gaadhsiinayo markuu maslada ka qaatay sheekhu wuxuu ka qaatay ayaa la odhan karaa lama baadarahum bilinkaari caleyh mujarad alqowl walam yantadir xataa yafcalu saara hada sada lidariica laba arrimood baa isdabeya qowlkooda ah dalabkooda ijcalana daata anwaad iyo waxaa ka dambeeye qowlkaasi uu wado u noqonayo ah inay samaystaanba geedkii hubkiina ay sudhaan marka tii hore oo dareecada oo buu nebigu ku inkiray mana sugin talabaad intay imanayso o ah inay wixii sameeyaanba marka macnahed wuxuu noqonayaa eh, ankara calayhim qawlahum qawlahum saddan lidariica qowlkoodi ijcal lana daata anwaad iyagoo weli xuba aan samayn buu qowlkaa ku inkiray waayo qowlkaasi wuxuu waddo u noqonayaa inay geedkii samaystaanba hubkii ay sudhaan ay ka barakaystaan taa waa la odhan karaa waxaa kaloo la yidhi itikaadu daatu anwaad baa a dariica ila shirk geed wax la sudho laga barakaysto in la samaysto ayaa oo shirku akbar aan ahayn ayaa wasiilo u ah ila shirki laakbar ashirk اaصغr yuؤadي ilى shirk اأكbar shirkiga yar qofka wuxuu gaadhsiiyaa shirkiga weyn buu gaadhsiiya waayahay labada tafsiir kii aynu hadalka sheeka saaraba hadaynu ha wuxuu ujeedaa qowlka oo ah dariica ilى اficli buu nebigu inkiray si aan ficilkii aan loo samayn iyo haddaynu idhaahno itikaadu daati anwaad oo shirku asqar ka ahaa markaas dhinaca saxaabada si aanu u gaadhsiin taaliihu ayr اlah ama itiaadu ilah ayr اlah oo shirku abar ah labada tafsiir kii aynu qaadanaba laa yakhlu kalaam musanif min ictiraad waayo sadu daraa'ic horta maxay ku saabsantah daraa'icdu la inkiraya waa maxay qaacidatu sadi daraa'ic waxay ku saabsan tahay mancu اlumuuri اlmubaaxa almufdiyati ila fasaad waa arin markiisa hore mubaaxo banaan oo qowla ah ama ficila ah. isagoo hadda banaanoo xalaal ah in la diido sababta loo diidayana inay tahay inuu noqday mid fasaad dadka gaadhsiinaya soo waadix maa marka laleeyahay sadu daraa'i maxaa looga jeeda baynu nihi mancu umuuri mubaaxa almufdiyati ila de xadiidkan miyay ku jirtaa arrin mubaaxa nebigu inuu inkiray oo fasaad gaadhsiinaysa la maa qaaluu fasaadu binafsi waxaanay yidhaahdeen wax kalaba hadduu doonay aanu raacin oo aanu ka daba imanay isagaaba fasaadaba yajcaluna daatan waad lafteedaba fasaadaba waadix maaha ama ficilka ha raaca ama yuu raacin oo itiqaad daatu anwaad ha raaca ama yuu raacin iyadaaba fasaadaba marka sadu dharaa'ic arrintani ma aha sida saxiixa ah sadu dharaa'ic waxay mubaaxa in la diido waxa loo diidayna ay tahay inay fasaad dadka gaadhsiinayso taasina xadiidkan kuma jirto oo waxaa la inkiray marka horeba mubaax maahe waa arin faasidaba alkhaamisata cashara annahyu diidmada laysu diiday can tashabuhi isu ekaysiinta laysu ekaysiiya ama loo ekaado biahli ljaahiliya jaahiliyada dadkeedii waxaa laga qaadanaya qultum kama qaalat banuu israaiil reer banu israiil waxay yidhaahdeen baad tidhaahdeen inaad tidhaahdaanna dee may ahayn ood u ekaataan allahu akbar inaha sunan baa tusinaysa nebigu alayh isalatu salaam reer banu israaiil inay u ekaadaan inay tahay wax xun oo markuu nebigu u diiday itikaadu dati anwaad uu sheegayna inay arrintaasi tahay sababtu u diiday inay tahay anna hada min sunan ladiina mad aw qablah ummadihii ee ka horreeyey wadadoodii inay tahay dalla dalika cala nahyi can tashabuhi bihim daatu anwaad inay yeeshaan buu u diiday waxaanu ku sababeeyey inay tahay sunan aladiina qablahum marka aladiina qablahum inay u ekaadaan ama ay waafaqaan inaanay banaanayn bay taasi tusi asaadisata cashara aladabu waxaa laga faaidsanaya cadhada la cadhoodo cinda tacliim marka dadka wax loo dhigayo la barayo in la cadhoodo laysa fi xadii ma yadul alى an nabiya adiba cinda tacliimihim hadi masaa'il xadiidka kuma cadda nebigu markuu masaaishan berayey inuu cadhooday halkuu musanifku haddaba ka keenay waxaa la odhan karaa musanifku masalada wuxuu ka qaatay qowlka uu nebigu yihi allahu akbar inaha sunan riwaayadda kalena subxaan allah hadihi alfaad laha quwa allahu akbar inaha sunan iyo subxaan allah laqad qultum kama qaalat banuu israaiil ijcal lana ilahan kama low maalih quwadaasi waxay hadihi alfaad laha quwa noqon karta qariina tadulu cala alghadab qariino iyo calaamo ishaaro nebigu inuu markuu hadallada laa cadhaysnaa tusisa intaasaa la odhan karaa hadallada nebigu uu yihi calayh salaatu wasalaam ayaa ah qariino tusinaysa inuu nebigu calayh salaatu wasalaam xaaladaa cadhaysnaa quwada iyo xoogay hadalladaasi leeyihiin ayaa ah qariina tadulu calaa adabihi lakiin saxaabigu odhan nebigu alayh salatu salam u cadhaysna masaladana sideedaba nebigu kaana yaqdab ida ntuhikat xurumaat ullah cinda tacliim mar walba si cadho ku jira dadka xumoo beri jiren xaalado ayaa jira nebiga cadho ay ka muuqan jirtay xaaladaha waxaa ka mid a marka ilaahay xaqiisa meel lagaga dhaco dee tanna way ku jirtaa xadiidka xaqi ilahay baa meel lagaga dhacay barakadii ahayd arrin ilaahay subxana wa tacaala uu isaguna abuuro uu sameeyo ayaa cid kale loo nisbeeyey waxaa ka mid a ah adilada taa tusinaysa xadiidka caaisha saxiinka ku jira qaalad qadima rasuulu llahi min safarin waqad satartu sahwata lii biqiraami fiihi tamaahil nabigaa safar ka soo galay anoo guriga ku xidhay daah sawira ku yaalaan falama ra'aahu rasuulu llaahi hatakahu wa talawala wajhu rasuulku markuu arkay wuu jaray wejigiisuna wuu isbedelay cadho qaala ya caaisha ashaddu nnaasi cadaaba cinda allahi ywma alqiyaama aladiina yudaahuuna bkhalq illah waxaa lamid a xadiiث abi saciid abi mascuud cuqba albadri qaala jaءa rajul ilى الnabiy faqaal inii la ataأharu can salaati الصubxi min ajli fulan mima yuطilu bina salaad subax baan ka hadhaa jamaca ma tago hebel baan uga hadhoo nagu dheeraynaya fama raأytu الnabiya غadiba fi mawcidati qad ashad mima غadiba ywmaئidi qaala ya ayuha الnaas ina minkum munafiriin ilى akhiri xadiid badan baa jirta waxa lamid xadiiثu anas fi saxiixeyn oo isna markuu nebigu arkay xaakadii lagu tufay qiblada masaajidka marka laakiin axaadiidan laga qaadan maayo algadb cinda muطlaq الtacliim oo mar kastoo dadka wax loo dhigaya in la cadhoodo laga qaadan maayo waxaa laga qaadanaya algadbu fi الtacliim aladi macahu inkaar ma yukhaalif الsharc marka baristu ay koobsanayso inkaar iyo diidme la diidaya wax sharciga khilaafsan oo dadka wax khaldan bay ku hadleen ama ay sameeyeen waxaas inuu khalad yahay baa la baraya baristaana waxaa la socota inkaar yani maa yukhaalifu sharc marka waa dee alqadab cinda intihaaki xurumaat illahi unbuu soo gelaya ama ghadabu nabiyi fi lkhudba nabigeena cadhag ka muuqan jirta markuu khudbadaynayo waxaa tusinaya xadiidu jaabir fii muslim kaana rasuulu llaahi salى اllahu alيه wasalam ida khaطba ixmarat caynah markuu khudbadaynayo indhaha casaan jiray wa calaa sawtuhu aadna waa u dhawaaqi jiray washtadda gadabhu cadhadiisuna way dirraan jirtay xata kaanahu mundiru jeishin yaquul sabaxakum wamasakum khulaasadu maxay noqotay yani algadb fi lkhudba waa haabit can nabiy alayh salatu slam algadbu cinda intihaaki xurumaat illahina haabit can nabiy alayh isalaatu wasalaam algadb cinda tacliim mulaqan nebiga kama sugnaan atacliim aladii macahu inkaar maa yukhaalifu sharc ayaa nebiga alayh salatu salaam ka sugnaaday marka sidaa maslada sheekhu u ilaaqay maaha sheekhu de u ilaaqay o algadb cinda tacliim bui oo in cadho nebigu muujin jiray waxa weeyaan fii mulaq tacliim ayuu maslada ka dhigay sidaana maaha asaabicata cashara alqaacidaة اlkuliya waxaanu baab ka baranayna qaacidada guud oo maxay ah ana kula ma yukhaalifu الsharca min sunani umam الsaabiqa madmuuma ana kula ma yukhaalifu sharca min sunani umam الsaabiqa madmuuma qaacida guud waa taas in wax kastoo sharcigeena khilaafsan oo ummadihii hore kamida hadaladooda iyo ficiladooda iyo caqaaidkooda inuu madmuum yahay ana kula ma yukhaalifu sharc min sunani اumam الsaabiqa madmuumun qaacida guud uu sheegaya waa taas waxaana laga qaatay inahaa sunan nebigu qowlkoodii ahaa ijcal lana data anwaad markuu inkiraya muxuu ku tacliiliyey inuu yahay min sunan aladiina qablahum soo ma kuwii ka horeeyey wadooyinkooda arrintan inay kamid tahay haddii wadooyinka kuwii ka horeeyey aanay madmuum ahayn hadalkaa nebigu calayh isalaatu wasalaam ma noqdan mid inoogu filan inaynu ka fahno ama ka baranno ijcal lana dat anwaad hadal khaldan inuu yihi haluu ka odhan lahaa ijcal lana dat anwaad waa mukhaalifu lisharci bedelkeeda muxuu yihi inahaa asunan taasi markaa maxay tusinaysaa qaacidada guud inay tahay ana kula ma yukhaalifu sharcana min sunani alumam الsaabiqa madmuumun wax kastoo sharcigeena khilaafsan oo kamida dhaqamadii ummadihii hore inuu madmuum yahay waay marka waxay ka dhigantahay nebigu markuu hi inahaa sunan inuu yihi kul ma kana min sunan اkufaar fahuwa madmuuma sunan kufaar mukhaalif lisharci baana abcan loo jeeda athaaminata cashra ana hada arinkani calamu waa daliil min aclaami الnubuwa nebinimada rasuulka daliilada tusinaya kamida likownihii ahaanshaha uu arinkaasi yahay arinkaa ah ku dayashada ummadii hore damiirku wuxuu noqonayaa an itibaacu sunan اumam اmaadiya likownihi ay likowni itibaaci sunan umam اmaadiya waqaca uu yahay mid dhacay kama akhbara nebigu si ugu warramay buu dhacay nebigu wuxuu sheegay alayh isalaatu wasalaam ummadihii hore markaa wadadooda inay raaci doonaan dee taasina way dhacday oo muslimiinti waa kuwa ummadihii hore ku dayanaya ee wixii shareecada ay ku khilaafeen ku raacaya waxaa la mida ah xadiiu abi hureyra fi lbukhaari nabi wuxu laa taquumu saaca xataa taakuda ummatii biakhdi lquruuni qabla qiyaamu dhici maayo ilaa ummadaydu quruuntii ka horeysa ay ku daydaan shibran bishibrin diraaca bidiraac taaka taaka ay u raacaan iyo dhundhundhun faqiila ya rasuula اllahi kafarisi kafarisi kafarisa wاruum reer farisi reer ruum oo kala miya qaala waman innaasu ilaa ulaaika manaa dad kuwa iyo kuwa mooyaane an iyagaad ku dayaleysa waxaa lamida xadiidu abi saciid fi lbukhaari wa muslim latattabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin shibran shibran wadiraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabin tabictumuuh qulna ya rasuula اllahi alyahuuda wالnasaara qaala faman daa ayo marka nebigu alayh الsalatu salaam wuxuu sheegay ummadiisu qaar kamidi ummadii hore inay ku dayan doonaan waanay dhacday taas markuu hadalkaa sheegayana may jirin marka waxay daliil u tahay inuu nebi yahay oo arrintaa waxyi uu ku ogaaday ataasicata cashara ana maa dama allah waxa ilaahay uu ku dhaleeceeyey bihi isaga alyahuud wanasaara waxa sababtiisa ilaahay yahuud iyo nasaare u dhaleeceeyey fi quraan quraanka dhexdiisa anahu lana xukumkiisu inagana waa inoo suganya yaani wixii ilaahay yuhuud iyo nasaaro markay ku hadleen ama ay sameeyeen ama ay caqiide ka dhigteen ilaahay uu ku dhaleeceeyey inaguna haddaynu ku hadallo ama samayno ama caqiide ka dhiganno dee xukumkaa laftiisun baynu yeelanaynaa oo yahuud iyo nasaaro demigoodu wuxuu ku sababaysnaa oo manaadkiisa iyo ciladiisu ahayd qowlka ama ficilka ama ictiqaadka sooma dee cid kastoo qowlkii iyaga lagu dhaleeceeyeye dhaleeceyntooda cilo u noqday ku hadasha ama ficilkii samaysa ama ictiqaadkii la timaada dee isna madmuum noqonaya waxaa loo dhaleeceynaya midabkooda ama luqadooda ama qolooyinkooda mayaa loo dhaleeceynaya manaadku muxuu aha manaadu dami muxuu aha cilat dam soo qowl mu ahayn ama ficil ama ictiqaad soo mu ahayn dee qowlkii iyo ficilkii iyo ictiqaadkii cid kasta oo laga helo haddii muslim laga helay hadii qof kale laga helaba alxukm yakun waaxida waxaanay tani radin ku tahay qolooyinka markaa yidhaahda aayadihii mushrikiinta kusoo degay baa dad muslimiina u daliishanaysa dee wuxuu mushrigu ku hadlay mushrik inuu noqdo sabab u noqday haddaa adigu ku hadasho miyaanad la xukum noqonahayn ila cilatu alxukmi bishirki baa lagaa helay wuxuu mushrigu sameeyey inuu mushrig noqdo cilo u noqday haddaad samayso leanna la xukun baad noqonaysa wuxuu mushrigu ictiqaaday ee uu mushrig ku noqday ama kaafirku ictiqaadu kaafir ku noqday adna haddaad ictiqaadida la xukun baad noqonaysa ila xukunku wasfi buu ku xidhay walxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wa cadaman marka ciladii la helan xukunkii waa la helaya marka la waayana xukumkii waa la waayaya marka macnihiis waxa weeyaan wixii iyaga lagu dhaleeceeyey inagu haddaynu samayno la xukun bay noqonayna oo qowlkoodii ijcal lana data anwaad nebigu muxuu kala mid dhigay qowlkii reer banu israaiil ee ahaa ijcal lana ilahan kamaa lahum alih kuwa hadalkan dambe yidhi waa muslimiin kuwa hadalkaa hore yidhina waa waa yahuud haddana isku xukmu nebigu alay isalatu salaam uu ka dhigay waay alcishruun waxay aada ugu celceliyaan qolooyinkan khuraafaadka iyo shirkiga u doodaa dad muslimiina oo shahaadinaya takfiirinaysa la naxnu laa nukafir musliman ano muslim ma gaalaysiinayno qof islaamnimadiisa ay baaqi u tahay ma gaalaysiinayno laa nukafiru ilaa man waqaca fi mukafirin qof wax gaalnimo ku dhacay un baynu oo gaalnimo ku hadlay ama sameeyey ama caqiido kufriga aaminay kaasaynu gaalaysinayna laakiin muslim saliim min muujibaati اlkufri muslim ka maran waxyaabihii markaa gaalaysiinta sababta u ahaa gaalnimo kuma xukumayna <clears throat> masalada noocaasina masalo aynu la gaar maaha oo iyaguba dee waxaa jira masaa'il badan oo cidda ku dhacda ay takfiirinayaan ama ay gaalaysiinayaan bal hum yukafiruuna bigayri mukafir ahlu tawxiidkay gaalaysiiyaan waxay dhahdaan wahaabiyadu waa kufaar qaar badan ayaga kamid dana maxay ku gaaloobeen waxay ku gaaloobeenna ma sheegayaan ilaa waxyaaba akaadiiba oo been abuura inay sheegaan mooyaane waxaynu weydiinaynaa ka warrama qofka marka hore muslim ahaa ee sanam u sujuuda ma odhanaysaan isagoo sanamkaa u sujuudaya ayuu haddana weli muslim siiya ka warrama qofka shahaadanaya muslim ahaa ee ilaahay caaya maa xukmu bacda sab illaah ma waxaa odhanaysaan muslim mar hadduu ahaa cayda ilahay caaya laguma gaalaysin karo qofka ku gaalaysiiyaana waa khaariji ama waa wahaabi ka nebiga caaya ka warrama caleyhi salaatu wasalaam ama ka diinta islaamka caaya ma xukmu xukunkiisu muxuu noqonaya islaamka waxaa ku jira oo kitaabka iyo sunaa lagu sheegay culimada kutubta ku qoreen waxyaabo qofkii muslim ahaa hadduu ku hadlo uu diinti ka baxayo ama hadduu sameeyo uu diinti ka baxayo ama hadduu ictiqaado diinta uu ka baxayo baabu xukmi murtad ayay fuqahadu kaga hadlaan waxyaabo aada u tiro badan ibnu cabdilwahaab baa nawaaqid kitaab ka qoray baa la dhaha tobankaa kitaabkaa ku yaal iyo tobanaan kale kutubta fiqiga shaaficiyada iyo xanafiyadiiyo ku yaal oo qofkii muslimka ahaa hadduu la yimaado ay leeyihiin uu gaaloobaya oo yartad qofkii muslimka ahaa haddaanu diintaba ka bixi karin oo diintu albaab laga soo galun ay leedo mid laga baxaba aanay lahayn baabu xukmi lmurtada waa maxay axaadiian ridada kusoo aroortay waa maxay nebigu le man badela diinahu faqtuluuh miyaana daliilu ahayn qofkii isagoo marka hore muslima inuu gaaloobi karo marka xujaha ka dhiganin qof muslim ahaan jiray baa la gaalaysiiyeyo arinta noocaasa ayaa khalada laakiin waxaad ka doodaa waxaan lagu gaalaysiiyey ma yahay wax lagu gaalaysiin karo dariiqada cilmiga waa taa waxaad tidhaahdaa war qofku isagoo muslim ahaan jiray waa gaaloobi karaa oo shirkiga waa lagu gaaloobaa horta intaa taqriiri kadib qofkan khasmigaaga aada la doodayso isagu waxa uu wax ku tagfiirinaya la eeg oo dee ahlu tawxiidkaba culamada dacwa salafiya qaar wax takfiirinaya takfiirkooda diidan yihin soo ma waxay ku inkirayaanuun waxbaad takfiirinaysaan la tukafiruuna bigayri mukafir bay leeyihin waxaana shareecadu ka dhigin wax lagu gaalo wax ku gaalaysiinaysaan bay leeyihin taasay ka doodayaan laakiin qaacido guud ma dejisanayaan oo ah xidhitaanka baabka takfiirka albaab takfir laa yumkin ilaaqu lama xidhi karo lakin laabuda an yakuuna bixaq waxaa lagu tagfira u noqdo bima kafara allahu bihi aw rasuuluh wax nas loo hayo min kitaabin aw sunatin aw ijmaacin waa inuu noqdo lama odhan karo waxba yaan la gaalaysiin waayo baab dhanoo abwaabtii diinta ka iyo axkaam badanoo uu wata ayaa xirmaysa waa baab waxa weeyaan xukmu ridda oo ku cad qur'aanan wa kutubta waxa weeyaan fiqigana culimadu ay ku tasiiliyaan oo ay ku taqriiriyaan waay alcishruun anahu arinku wuxuu yahay mutaqarun cindahum saxaabada agtooda waxaa sugnaa ana alcibaadaat in cibaadaadka mabnaha waxay ku dhisan inuu yahay cala almr amar shareeco oo saxaabada agtooda waxaa qaacido sugan ahayd arrinku mar hadduu cibaado yahayba inuu daliil u baahan yahay oo cibaada aanay sugmin daliil la waayo dee in qowl ama ficil cibaado lagu sheego waa tashriic waa sharciyeyn sharciyeyntana dadku male ilaahay baa le am lahum shuraka lahum min addiini maa lam yadan bihi illah rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa ka diiday in la jideeyo ama la sameeyo cibaado aan shareecada ku sugmin ui iyaakum muxdathaat اlumuur iyo man axdaa fii amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad iyo man camila camala laysa caleyhi amruna fahuwa raddun taasina waxay unoqonaysaa aslu cibaada waxaan cibaadaba shareecadu ku sheegin in cibaado lagu sheegaa tashriic baila bay noqonaysaa waxaa kale unoqonaysaa fii wasfi cibaada oo shayga cibaadanimadiisu ay ku sugnaatay bisharc wasfigiisa sida asalkiisa sharci loogu eegayo wasfigiisana waa in shareecada loo eego oo in loo yeelo wasfi aanay shareecadu u yeelin dee ma tusaale ahaan aلsalaa aslu mashruuciyatiha waa haabit bisharc in salaad la tukadaa shareecaday ku suganta haddii qofku aslu mashruuciya uu shareecada ku waafaqo laakiin wasfiga uu ku khilaafay ina laftoona bidcay noqonaysa wasfigu wuxuu noqonaya agga kayfiyada iyo qaabka loo samaynayo wuxuu noqonaya xagga tirada la xadidanayo wuxuu noqonayaa xagga waktiga iyo makaanka intuba soo gelaysa marka cibaadadu waa tawqiifi fii asliha wa wasfiha asalkeeda iyo iyo wasfigeeda labadaba waa in shareecada daliil looga helo walihada saxaabadu nebigu alayh isalatu salaam qofka waxaanay cibaadanimadiisu aslu sharci ku sugnaan yidha waan ku cibaadaysan waa ku inkiri jir sida ninkii ku nadray inuu qoraxda istaago o aanu harsan oo aanu hadal oo u soomana soomkii inbuu nebigu wax ka soo qaado u yihi soomkiisaa dhamaystir labadii kaleba nebigu alay isalaatu wasalaam ha iska daayay buui ha harsado hana hadlo waayo in aamus xaq iyo baatilba laga aamusa ilaahay lagu caabudo shareecadu ma sheegin in cadceed in la istaago ilaahay lagu caabudona shareecadu ma sheegin waadix ma ciddii cibaadada wasfigeedii ziyaado ku dartayna nebigu waa ku inkaray oo saddexdii nin waad garanaysaan guriga nebiga alayh isalaatu wasalaam yimi cibaadada wasfigeediiba wax ku dareen oo ziyaado iyo ixdaaf ay ku dareen nebigu waa ku inka mid yihi waan soomayaa maba furayaba iyo mid yihi ma guursanayo cibaadadu baan utafaruqayaa iyo mid yihi salaatuleil baan habeenka o dhan utaagnaanaya saxaabadu ridwaan ullahi calayhim dad samaynaya wax asalkiisu uu sharciga ku sugmay laakiin wasfigiisu aanu sharciga ku sugmin in badan bay inkireen insha allah amilana marar dambeynu sheegi doono fasaara waxaa ahaaday fiihi baabkan dhexdiisa atanbihu baraarujin laysku baraarujinayo calaa masaa'il اqabr masaaisha qabriga laysku weydiinayo dala soxo halkaasi waa masalo xoogay yaro adag fi lxaqiiqana ma baabka waxaa ku jirta buu leeyay baraarujin laynagu baraarujinay masaa'il اqabr uma jeedo sheekhu la soco baabku wuxuu sheegayaa in qofka qabriga lagu weydiin doono man rabuka man nabiyuka maa diinuka baabku taa sheegi maayo laakiin masaaisha qofka qabrigiisa lagu weydiin doono oo arububiya masala rububiya iyo masalatu waxa weeyaan annubuwa iyo masala diin saddexdaa masale qofka qabriga lagu weydiin doono ayaa baabka ku xusan oo baabkan wuxuu ishaarayaa ilaa rububiyat illah wa ilaa nubuwati nabiyi calayhi salaatu wasalaam ilaahay rabbinimadiisa iyo nebinimada nebiga iyo alcibaada diinta islaamka ayuu baabku ishaaraya macnu waa sidaas wuxuu hi musanifku raxima llahu tacaala amaa man rabuka miyaa oo halkan looga jeedo fawaadixun waa mid cad wa man nabiyuka miyaa famin ikhbaarihi baa laga qaadanaya nebinimada nebiga waranku ku waramay biambaai lheyb waxaan dhicin oo in ummadiisu ummadii hore ku dayn doonto dabeetana wuxuu dhacay ama maa diinuka miya fa min qowlihim baa laga qaadanaya ijcal lana ilah ayaa laga qaadanaya ila akhirihi macnuu waxa weeye saxaabada waxaa wax qurux badan ula muuqday kuwa hadalka yidhi weeyaane inay samaystaan daatu alwaad arrinkaana kumay dhaqaaqin ilaa ay nebiga weydiiyeen ku ijcal lana dat anwaad taas maxay tusinaysaa saxaabada ridwaan calayhim inay aaminsanaayeen arin cibaada iyagu inaan iska hal abuuran karin arinka cibaadadii u baahanya tashriic min allah in ilaahay sharciyeeyo sharciyeynta ilahayna dee rasuulka usoo maraysa haddaanay cibaadadu agtooda tawqiifi ahayn mid daliilku loo daba fadhiisanayo miyay iska bilowdaan hawshooda maxay nebiga ugu yidhahdeen ijcal lana dat anwaad taas waxay tusinaysaa inay aaminsanaan cibaadadu inay tawqiifi tahay wailaa lama axtaaju ilaa su-aali wasaara fiihi tanbiihu calaa masaa'il qabrina u kaalay yanaa baabku wuxuu inagu baraarujinayaa saddexda masale qabriga laynagu weydiinayo oo ama maa rabuka mawama nabiyuka wamaa diinuka siduu baabku inoogu baraarujinayaa masalada rububiyada ilaahay wuxuu inoogu baraarujinayaa anahum lam yadacuu fi shajara anaha rabun walam yasأlu nabiya an yajcal lahum raban nebiga alay slatu slam rabbi noo samee may odhan reer banu israiil ba si aanay nebi muuse ugu odhan rabbi noo samee reer banu israiil maxay yihahdeen ijcal lana ilahan may yidhahdeen ijcal lana rabban may odhan qoladana may odhan ijcal lana rabban maxay yidhaahdeen ijcal lana data anwaad taasi markaa maxay tusinaysaa fadala dalika calى anahum muqiruuna biana allah huwa rab اlkhaaliq الraasiq inay qirsanaayeen ilaahay inuu yahay rabbiga khaaliqa ee raasiqa ee maalig ee mudabirkabay tusinaysaa taaba iyada way qirsanaa way rumaysnaayeen ilaadaa rabbi noo samey may odhan marka masaladii rububiyadu halkaasay kaga jirtaa buu leeyahy inaanay dalbin inuu rabbi u sameeyo taasoo tusinaysa rububiyada ilahi inay qirsanaayeen masalada ah, eh, nebiga caleyh isalaatu wasalaam waxay kaga jirtaa nebigu dee reer banu israaiil iyo nebi muuse wixii dhex maray buu ka warramay sooma waktigaa miyuu joogay waa maya siduu ku ogaaday dee bilwaxyibuu ku ogaaday waxyiguna waa ka nebi lagu noqdo waxaa kaloo nebigu uu sheegay ummaddiisa qaar ka mid wixii reer banu israaiil sameeyey inay samayn doonaan waxaan welina dhicin weeye sidiina wuu u dhacay taasina maxay daliil u tahay nebinimada nebiga calay isalatu wasalaam maa diinukana halkay kaga jirtaa maa diinuka waxay kaga jirtaa wuxuu nebigu ku waramay reer banu israiil yha ijcalana ilaah ay maluhan midaanu caabudna noo samee cibaadadana de waa diintii sooma marka diintii qabriga laysku weydiinaya halkaasuu ka ishaaray dhinac kalena nebigu wuxuu ku inkiray saxaabadii su-aasha weydiiyey qowlkooda yidhah ijcalana dat anwan oo hadalkooda waxaa ku jira alab lbarakati min gayr illah in barako cidaan ilahay inay ka raadinayeen barako ilaahay cidaana in laga raadina yunaafi diin alislaam ama diin lislaam ay isdiidayaan diin islaamna waa cibaadadii weeye oo diin islaam muxuu keensanayaa iqbaalu qalbi cala allah fi kuli xaal watacaluq billah qalbigu inuu ilaahay qaabilo ilahayna uu ku tacaluqo calaa kuli xaal waa ishaaraat min baciid saddexdii masale rububiyada iyo nubuwada iyo cibaadada ayaa meelo baabka ka mida iqraarkooda iyo ihbaatkooda laga istimbaadayaa weeyaan muraadka sheekhu ee maaha in saddexdaa qabriga laysku weydiinayuu baabku sheegayaa maaha waadix ma inama muraadu ana fiiha ana fiihi baabkan daliila calى ihbaati aلrububiya oo inay saxaabadu rabinimada ilahay qirsanaayeen oo inagaa sheegnay iyo ibaat nubuwa nebigu wax hore u dhacay oo aanu soo gaadhin iyo waxaan weli dhicin inuu ka waramay nebinimadiisa tusinaysa iyo cibaadada maslada cibaadada iyadana waynu sheegnay halka ay baabka kaga jirto oo laba weji baynu ka sheegnay waxanu reer banu israiil n ijcal lana ilaahan ayuu sheegay maaluhan macbuudan cibaadaduna waa diinti iyo nebigu inuu ku inkiray qowlkooda ijcal lana data anwaad oo u inkireen inay ku jirto in barako ilahay cid aan ahay laga raadinayo taasina waa arrin diinulislaam ay diiday marka waa istimbaad daqiiqa weeye maqsuudkuna laakiin waa inta aynu sheeg maqsuudku waa in saddexdaa mas'alo oo ah masala rububiya nubuwa iyo masala lcibaada ishaare la ishaaraya baabka inay ku jirto muraadkii maqsuudku marnaba maaha baabka waxaa ku jirta in saddexdaa masalo qabriga laysku weydiin doono wallahu subxana wa tacala aclam sala allah ala nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabihi aجmaعiin